macno kalena kula kulmaya sunatan hayraha waya sunadaas hore oo bidaayati sadri ah mafcuulkeedii sunatan hayrahaa weyaan wayasunu nebigu wuxuu jidaynayaa sunatan hayrahaa fii macnan macna buu ku jidaynayaa yani fii jihatin yukhaalifu naskii hore khilaafaya fii macnan ku khilaafaya wayujaamicuhu fii macnan waxaa laga yaabaa nebiga macno inuu yani sunno noo jiday haddana xugum kale macnihii asiga ahay macno u dhow oo meelna iska leeyihiin meelna ay ka kala duwan yihiin sunno kaleuu nebiga haddana alayh salatu salaam ka jidaynay marka macnahan dambo sunnadii hore waa lamid meelay kala mid tahay meelna waa kala waa ka duwan tahay marka adaa lagaa rabaa inaad meeshay ku kala duwantihin aad kala saarti meeshay iska waafaqsantahi aad kala maxaa yeelay waa likhtilaafi xaalayni labadii xaala iskhilaafsan fayaxfadu gayruhu ninkaas xaafidka oo sidaa macnaha uu kala saaray waa xifdinayaa tilka sunnata sunnadaas ayadahu guud ahaan isku xifdinaya faidaa addaa hadduu guto kullun ku kaste maa xafida wuxuu xifdiyey ra'aahu waxay u arkayaan bacdu saamiciina dadka maqlaya qaarkooda اkhtilaafan ay ufahmayaan in iskhilaafsan yihiin walaysa minhu shay-una kamid maha mukhtalifun iskhilaafsan maxaa yeele macnaha sunadaas hore ay ku soo aroortay iyo macnaha sunadaa in ku soo aroortay labay kala yihiin laakiin dadkii qaarkooda ufahmay inay isku mid yihiin wabittaali labadii xadiid inay isdiidan yihiin saasuu ufahmay buu leeyahay ayib wayasunu nebigu wuxuu jidaynayaa bilafdin lafdi wuxuu ku jidaynayaa lafdigoo makraju caamun makrajkiisa yani ou caam yahay jumlatan ou ku jidaynayaa yani mashruucaad oo jumla bitaxriimi shayin ou ku jidaynayaa aw taxliilihi wayasunu fii gayrihi macnahaas macno aan ahayn nebigu wuxuu jidaynayaa khilaafa aljumlati ama khilaafa alcilati ciladii hore waxaan ahayn fayustadallu waxaa loo daliishanaa calaa annahu nebiga lam yurid ulama jeedin bimaa xarama wuxuu xarimo macnihii hore ah maa axalla wuxu xalilo macnahan dambe ah inuusan u jeedin aan la fahmaya walaa bimaa axalla wuxuu xalilay macnahan dambo inuusan ula jeedin maa xarama macnihii hore wuxuu ku xarimay waa macno iska waadixa ah weeyaan cibaarada ha soo noqnoqoto ee wuxuu ku leeyahay waxaa weeyaan sunnada nebiga mid kasta meesheeda loo dejinayaa oo laba macno isku mid eh nebiga sunnadiisa intii iskula soo aroorto xaaraam iyo xalaal ka dhigi laakiin waa laba macno oo kala duwan dadka qaarkood ay kala saari karin marka annaga markaan fahamno wuxuu ku leeyahay macnihii sunnadii hore macnahay ku soo aroortay yaa waxaan leenahay way ka duwan yihiin macnaha dambe sunada kusoo aroortay kii horena waa taxriimkana waa taxliil wax isdiidaya ma ah laakiin fahmigeedana aan dhici karta inuu noo tusiyo waxaan iskhilaafsan yihin markaasuu yihi walikulli haadaa midkaan dhammaantiisa nadiirun buu leeyahay wax asiga matalkiisa fii maa katabnaa waxaan qornay oo min jumali axkaami illaahi axkaamta ilaahay aan kasoo aan ka hadalnay oo qur-aanka kitaab oo tafsiir akaam aayaati اaxkaam laleeyahi uu leeyahay imaam الshaafiعي miثaalyaal badan aan ku sheegnay buu leeyahy qaarna waa nooga imaan doona wayasunu الsunata nebigu sunada u jidaynaya ثuma yansaquhaa bisunatihi sunadiisuu ku nasakhaya walam yadac mana ka tegin an yubayina nebiga inuu caddeeyo kulamaa nasakha min sunatihi sunadiisa wuxuu ka nasakho bisunatihi inuu ka caddayo nebiga ka tegi maayo buu leeya hadda wax nasakana sunadiisu noogu caddaynaya walaakin rubamaa dahaba inuu dhaafaa dhici karto cala aladii shaksigii samica maqlay min rasuuli illaahi samica min rasuuli illaahi bacdu cilmi naasikh inuu dhaaftaa dhici karto bacdudaas faacilkii dahaba waay walaakin rubamaa dahaba bacdu cilmi naasikhi aw cilmi mansuuq cilmigii wax nasakhay ama midkii la nasakhay inay dhaaftaa dhici karto cala aladii shaksigii ay dhaafto samica min rasuulillaahi ka maqle waxaa dhici karta ninka kan inuu xasuusto xadiidkii mansuukhoo la nasakhay laakiin kii nasakhay inuu dhaafaa dhici karto garan waayo marka waxaa weeyaan ou yidhaahdo xadiidkaa mansuuqa waa ku camalfala waxaa la raadinaa dadkii kaloo xifdisnaa xadiidkii naasikha ah marka waxaa laleeyahay xadiidkan adiga haddaad ku camalfalow waa xadiid la nasakhay saasaa laleeyahay marka waxaa dhici karta shaksiga inuu dhaafo xadiidkii mansuuka ama naasikha ah laakiin sunada nebiga waa ku caddahay laakiin aniga waa iga maqnaan kartaa buu ku leeyahay marka walaakin rubamaa dahaba bacdu cilmi naasikh walmansuuq oo faxafida axaduhumaa axadkooda u xifdiyo duuna اladii samica min rasuuli اllaahi alaakhara faxafida axaduhumaa midkooda ou xifdiyo duuna aladii shaksiga ka soko samica min rasuuli اllahi alaakhara ka maqlay walaysa yadhabu ka tegi maayo daalika midkaas naasiki mansuuki calaa caamatihim dadka dhammaantooda ka tegi maayo xataa laa yakuuna sawsan u noqonin fiihim dhexdooda mawjuudan mid jooga idaa uliba wuxuu leeyahay ninkan waa dhaafi karaa xadiid mansuuka ama xadiid naasikha nin waa ka maqnaa kartaa laakiin ummadda dhan ka wada ma maqnaan mayso intii laga gaaro nin yaqaana intaan laga helin laga gaari maayo laakiin waxaa laleeyahay qaarkiin ha naga dhunto wixii naga dhumayna dad kala yaqaano macnihi saas w ayib wa kullu maa kaana wax allaale wixii ah kamaa wasaftu saan kuu soo sifeey umdiya waxaa lagu tabinayaa lagu tagsiinayaa calaa maa sanow nabiga soo jiday umdiya ficil maadi weeyaan mabni lilmajhuul umdiya waxaa lagu marinaao lagu tagsiinayaa calaa maa sanow nabiga soo jiday oo macnihii nabiga uu ku soo arooray xadiidkan iyo macnaha xadiidkan ku arooray la dari maayee mid kasta meeshiisaa la marsiinaya wafuriqa waxaa la kala geynayaa bayna maa faraqa nabiga wuxuu kala gey baynahu shaygaas dhexdiisa oo minhu min xadiidihi wax allaale wuxuu nebiga kala geyna waa la kala geynayaa wax allaale wuxuu nebiga kulmina siduu u jiday baa loo raacaya wa kaana aacatuhu waxay ahaanaysaa nabiga in la ateeco waajibatan in lagu ajiibo fii tashciibihi kala geyntiisa calaa maa sanahu nebigu wuxuu noo jideeyey hadduu kala geeyana sidaasaa lagu raaca wa kaana taacatuhu nebiga taacadiisa waxay noqonaysaa fii tashciibihi kala geyntiisa calaa maa sannahu wuxuu noo suneeyey ou noo jideeyey ou midba macno gooni noogu sheegay waajibatanay ahaanaysaa walam yuqal lama dhahaayo maa faraqa maxaa kala gey bayna kadaa wa kadaa lama dhahay macna aada u dheer waay midaan fiirso wuxuu ku leeyahy nebiga hadduu shaygaan naga xarimo shaygaanna uu naga xallilo labadii shayna ishaabahaan ninka muslimkaa dhihi karin maayo labadan shay oo isku mida ah maxaa loo kala gey ma dhihi karay maxaa yeelay taas nebigoo lagu caariday noqonaysa laakiin nebigu waxaan ku adeecaynaa labadan shay ha isku mid ahaado laakiin ilaahay rasuulkiisaa kala gey annagana waa kala geynayna labadan shay oo kala tagsan ilaahay rasuulkiisa isku xugum ka dhiga annagana isku xugumaan ka dhigayna saasaa la leeyahay ma dhihi karin mayno arigaan afartanka maxaa hal looga waajibiyey soddon iyo sagaal markuu yahayna maxaa leey zaka ma leh maxay isdhaantaa soddon iyo sagaal iyo afartan dhihi mayno nebigaa kala gey labadaasaan leenahay sidaasay macnihii ay ka dhigan tahay walam yuqal lama yiraahdo maa faraqa limaada faraqa bayna kada wa kada lama dhahay nebiga waxaan muxuu u kala gey maxaa yeeley wuxuu leeyahy lianna qowla maa faraqa bayna kada wa kada waxaan maxaa kala gey ninka dhahaayo fii maa faraqa baynahu rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisa wuxuu kala gey maxaa loo kala gey ninka dhahaayo laa yacduu ma gudbayo an yakuuna jahlan inuu yahay miman qaalahu ninka yidhi ninkanba macnaha rasuulka aan fahamsanayn inuu yahay yaa dhici karto aw irtiyaaban inuu yahay nin shakiyey sharan min aljahli ka shar badan ninka dhacayo waxaan isku midka nebi maxamed muxuu kala geeyey nin jaahil oo waxba kala aqoonin inuu yahay ee la baraya nebiga horta wuxuu yahay in la baro in ay tahay iyo in ay tahay waxaa inuu ogyahay laakiin nebiguba ku qanacsanoo shakiyaaba ku jiro shakigaas waaba kufrinimo sharan min aljahli weeyaan marka nebigu wuxuu kala geyey lamiila saan maxay u tahay samicnaa wa aطacna ninka muminka saasaa la yidhahda marka wuxuu ku lianna qawla maa faraqa ninkii kale ninkii saas yidhaahdo laa yacduu ma gudbaya an yakuuna jahlan jaahilnimo inuu yahay minman qaalahu aw irtiyaaban inuu yahay shaki sharan min aljahli walaysa fiihi ay fii maa dukira ma ma aha oo ma haboono ilaa taacatu llahi ilaah in lagu aeeca mooye biitibaacihi nabiga la raaco in lagu aeeca mooye wax kala ma banaano buu leeyahay imaamu shaafici raximah llahu tacaala wma lam yuujad fiihi ila اlاkhtilaafu falaa yacdu an yakuna lam yuxfad mutaqasan kama wasaftu qabla hada fayacudda mkhtalifا wayagiiba cana min sababi tabyiinihi maa calimna fi gayrihi aw wahma min muxadith waxaan kusoo dhex jirnay ninkii oo saa'ilka ahay ee imaamu shaafici weydiiyey as'ilo badan buu ku imaamu shaafici ku duuray oo ula jeeda markaa inuu ka jaahil bixiyo arrintaas ayada e waxay xukumka islaamka ay ka qabto waxyaalihii waxaa ka mid ahayd waxaan helaynaa buu yidhi sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam axyaanan muttafiqa wa axyaanan mukhtalifa midii mukhtalifada ahayd mar waxay noqonaysaa naasikh iyo mansuuq oo ciladeed waaba loo ogaaday marna waa mukhtalifa walaysa fii axadihimaa dilaalatun calaa ayihimaa naasikhun walaa mansuuq marka ikhtilaafkii adiga markaad u fiirisid su-aal kastaba jawaabteeda eh, way imaanaysaa iyadoo sidii musanifkii loo weydiiyey iyadoo ah marka axaadiidii khilaafka laga dhex helay ee ninka u weydiiye un yidhi adig axaadiidii nabiga sunadiisa aad leedahay wax iskhilaafaya ma leh waxaan aragnaa buu yidhi idoo badanaa iskhilaaftay iskhilaafkaasna si oo laysugu keena aan la haynin marka maxaa xal oon u samaynaa marka taas baa laga jawaabaya musanifku marka waxau leeyahay wamaa lam yuujad fiihi wixii aan loo helin ay fiihi fi ma taqadama min dikri اlaxaadiid اlmukhtalifa ila اlاkhtilaaf axaadiid iskhilaafsan mooye wax kale haddii la waayo oo axaadiidtii waxa weeyaan way iska hor imaysan tahay way iska hor imaansan tahay oo si loo xaliya ma leh marka wuxuu leeyahay falaa yacduu ka gudbi mayso an yakuuna inuu yahay lam yuxfad inaan la xifdinin mutaqasan inuu yahay mid lagu xayl dheeraaday kamaa wasaftu qabla hada taqasiga waxaa loo jeedaa an yurwa alxadiidu bikamaalihi maca su'aalihi aladii warada fi sababi اljawaabi can الnabiy sala اllahu alayh wasalam mutaqasankaas weeyaan xadiidkii oo la sheego sababtii nabiga calayh salaatu salaam ugu jawaabay iyo munaasabadii ku timid kulli lawada sheego taas waxay kugu saacidaysaa macnaha xadiidka loola jeedo sayna u dhicin inuu axaadiid kale aw khilaaf marka waxaa dhici karta kuu leeyahay asbaabta khilaaf ka keentay falaa yacduu ma ka gudbayso an yakuuna inuu yahay xadiidkii lam yuxfad inaan la xifdinin mutaqasan asoo aan aada loo wada warinin mutaqasan bimacnaa asoon lagu xayl dheeraanin oo jamiici jawaanibihii aan la waranin yaa dhici karta inay keentay khilaafka muuqato kamaa wasaftu qabla haada oo marka oo fa yucadda laga tiriyo mukhtalafan mukhtalifan inuu yahay mid iskhilaafsan fa lagu tilmaamo waxaa dhici karta sababteeda annahu gayru mustaqsan fiih xadiidkii mid lagu istiqsay oo lawada koobay oo la istiicaabi ma ah marka fa waxaa lagu tirinaya mukhtalifan inuu yahay mid iskhilaafsan xadiidka ikhtilaafkana ma keenine raawiga oo sababta ka gaabsaday dabadeeda waay oo wayaqiiba cannaa ou naga maqnaado min sababi tabyiinihi xadiidka caddayntiisa sababteeda maa calimnaahu fii gayrihi sian axaadiidta kale u garanaybo yaa midkaa naga maqnaaday xadiidkan asigaa khilaafka waxa keenay waxaa dhici karto sababtii keentay inuu nebiga xadiidkan noo sheego inay maqan tahay marka ay dhacdo sababtaas maqnaashadeed daraaddeed inaan u malayno inuu axaadiid kale ka hor imaanayo marka wayaqiiba cannaa ou naga qarsoomo min sababi tabyiinihi xadiidkaas wixii caddayn lahay ou naga qarsoomo maa calimnaa waxaan ogaanay fii gayrihi axaadiidaas axaadiidta kaleba saan u ogaanay sababteeda oo mid kastaba qaybteedaan ugu fasirnay yaa waxaa dhici karta midkaan inuu sababta naga qarsoomay sababtaasna ay keentay markaan inuu khilaaf eh, noo muuqdo ama aw wahman min muxadiثin falaa yacdu an yakuuna wahman min muxadiثin ama xadiidkan nebiga inuusan dhihin laakiin ninkii raawiga wariyey yaa wuxuu sameeyey maala badla aw abdala nafya ilaa ihbaat aw ihbaata ilaa nafyi xadiidkii marka ninkii raawigaa wuxuu u fahmay shaygii nebiga diidada ahay ogolaasho u fahmay ogolaashana diido u fahmay marka dabcan xadiidkii nebiga ou ogolaasho arrinta ay ahayd haddii diida loo bedelo axaadiid kale buu ka hor imaanayaa laakiin taas ma aha nebiga xadiidkiisa ma isma khilaafi karo inuu naasikii mansuuq yahay mooye ma dhici karayso xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu hadal nebiga ka sugan mid kaloo haabit ah oo wej kaloo lagu jamci aan lahayn iskhilaafta ma dhici karayso buu leeyahy laakiin waxaa dhici karta annagaa sababta nahay imaa xadiidkii inaanan fahmin imaa ninkii raawiga ahay bashar weeyaan inuu u gafaa dhici karto labadaas marka sababteed waxay dhici kartaa inuu xadiidka xadiid kala khilaafo markaa musanifku wuxuu ku leeyahy qaacida caamuu ku siinayaa walam najid ma helin buu ku leeyay canhu can rasuuli illaahi shay-an ma helin mukhtalifan iskhilaafsan oo fakashafnaahu aan baarnay ilaa wajadnaa lahu waxaan u helnay wajhan yaxtamilu bihi wej lagu ximbaari karo anlaa yakuuna mukhtalifan inuusan ahayn yani waa qaacida nin imaam kabiir uu leeyahay wuxuu ku leeyahay laba xadiid oo dadka ay yidhaahdeen way iskhilaafsan tahay ma jirto ilaa markaan raadinay oon asbaabtii iyo sida lagu wariyey ee meesha ku soo arooren aan raadinay waxaan u helnay labadii xadiid si lagu kala wareejin karo marka waxaa la ogaanaa shaygu nebiga ka hadlay iyo xadiidkan shaygu ka hadlay laba shay inay kala yihiin ee marka annaga ay noogu muuqatay hal shay keligiis inay tahay sidaa daraaddeed ay noogu muuqatay in ay tahay wax iskhilaafsan marka taas waxaa lagu leeyahay waxay ka timiday axaadiidtii waa in la wariyo walidalika ajmaca culamaau اlcilal ana alxadiida ida lam yujmac turuquhu laa tatabayanu cilaluhu saasay yidhahdaan xadiidka haddaanan la kulmin turuqdiisa dhan macnaha waxa weeyaan xadiidkii fi صaxiix الbukhaari matnigii kii musnadka axmed ku soo arooray musnad الطayaalisi abi yacla Eh, sunan darami abi daawuud xadiidka nafyigiisa intaas waa ku soo aroori karaa marka xadiid kasta waxaad ku adeegkaysaa meeshaan mukhtasar buu ku yahay kanna waxa weeyaan mutawal weeyaan kan dukira macahu sababuhu kan waxa weeyaan fi lmawqici aladii dukira fiih waxaad arkaysaa kitaab kasta markaad baaraysid macluumaad dheeraad ah yaa la socoto marka haddii xadiidkii wuxuu ku leeyahay la jamciyo si fiican loo baaro xaqiiqadii waxaa la ogaanayaa xadiidkan maba iska hor imaan karaba sideedaba marka walam najid ma helin canhu can الnabiyi shayئa mukhtalifan oo fakashafnaahu aan baarnay ilaa wajadnaa lahu waxaan u helnay wajhan yani jid baan u helnay yaxtamilu bihi ay ujeednaa maa min xadiiثayni mukhtalifayni ilaa wajadnaa min makraj اlxamli liaxadihima calى اlآakar maa yumkin an yufasar yacni waa maxay xadiidkii iskhilaafsan oo dhan haddii la raadiyo waxaan u helaynaa meel labadii xadiid loogu heli karo sayna isku khilaafsaneen ee weji oo lagu jamcin karo walidaalika ninka la yidhaahdo imaamu la'ima ibnu khusayma saaxibu صaxiix wuxuu ihi ninkii yidhaahdo laba xadiid oo صaxiixa oo nebiga iskala sugan a iskhilaafsan ninkii yidhaahdo wax jira ma abuuri haddii kale wuxuu ihi ha aniga ha ii keena xataa uwafiqa baynahuma labadii xadiid sida laysugu waafaji lahay anaa baraye laba xadiid oo nebiga iskala sugan oo iskhilaafsan ma dhici karta buu ku leeyahay marka waa noo imaan doontaa amhiladeedii hadda musanifka qawaacid buu sheegayaa haddana intiu noo qawaaciday amhiladeedii buu soo celin doonaa walidaalika mihaal u samaymayn hadirtaa ayb marka waxau leeyahay wa an yakuuna wayaxtamilu an yakuuna inuu yahay baa haddana suuragal leh daakhilan mid galaya fi lwujuuhi alatii wasaftu laka wujuuhdii aan kuu soo sifeeyey oo ah in xadiidkan qaarkiis macno kale lagu ximbaaro kana macno kale lagu ximbaara islahayn yuu musanifka xali soo sheegay taas inay tahayna waa dhici kartaa saasuu ku leeyahay aw najidu dilaalata caddayn inaan helnaa dhici karto cala athaabiti minhu xadiidka sugan oo nebiga ka ansaxay duuna gayrihi ama wuxuu ku leeyahay labadii xadiid waxaa noo muuqata inay saxiix yihiin laakiin markan baarno waxaa noo cadaanaysa midkood inuu saxiix yahay midka kalena uusan saxiix ahayn marka saas hadday tahay way sahlanaanaysaa liannahu laa yucaaradu alxadiidu asaxiix bilxadiidi daciif qaacida weeyaan marka waxaa dhici karta u dilaalata inaan helna caddaynti cala athaabiti minhu xadiidka labada xadiid midkooda sugan inaan helno duuna gayrihi oo marka bihubuuti alxadiidi aw najidu dilaalata caddayn inaan helno cala haabiti minhu xadiidka sugan na tusinayso duuna gayrihi bihubuuti اlxadiidi xadiidka sugnaashadiisa dilaala ku noqonayso bihubuuti اlxadiid macnaha waxaa weeyaan tii hore cala haabiti minhu duuna gayrihi marka dilaaladii maxay tahay bihubuuti اlxadiid xadiidkaas sugan marka falaa yakuunu lxadiiaani labadii xadiid ahaa maayaan alladaani labadii xadiidoo nusibaa loo nisbay ila alikhtilaafi inay iskhilaafsan yihiin loo nisbay mutakaafi'ayni laba isu dhigma noqon maayaan oo fa nasiiru waxaan ahaanayn oon qaadanaynaa ila alahbati midka oo sugan min alxadiidayn tanna qaacida weeyaan oo laysku waafaqsan yahay culamaau alxadiid waalusuul oo dhan labada xadiid hadday soo arooraan ee hal macna iskula orooran axaduhumaa yanfi waalaakhara yuhbit hadday arrinta saas tahay ee markaa loo waayo xal kale xadiidkii horta waxaa la fiirinaa asaaniidoodii haddaan helna axaduhumaa aqwa min alaakhar hadduu axaduhumaa haabit waalaakharu daciif uu yahay khilaafka ma joogo laakiin kilaahumaa haabitun mid kasta waa sugan yahay markuu saas dhacdaan waxaan leenahay ayuhumaa aqwa haddana labadoodiyaa si awood badan labadii xadiid hadday saxiix yihiin axaduhumaa asaxu min alaakhar fa bisaxiix bilasaxi wa saxiix saasay noqonaysaa marka see lagu ogaan karaa saxiixaas iyo asaxa dadka ruwaadka oo xadiidka wariyay masalan xadiidkan isnaad saxiix aha lagu wariyey xadiid kale aakharka oo kalena laba isnaad oo saxiixayn ah lagu wariy marka waxaa lagu leeyahay maa ruwiya biariiqayni aqwa mimaa ruwiya min ariiqin waaxid waa la qaadanaya markaan alxadiid aladii lahu wujuuhun mutacadida yuqadam cala alxadiid aladii habata biisnaadin waaxid marka musanifku wuxuu ku leeyahay falaa yakuunu alxadiiaani labadii xadiid ahaan maayaan aladaani labada xadiiثoo nusiba ila اkhtilaafi inay iskhilaafsiin loo nisbey mutakaafi'ayni ahaa maayaan khabarkii yakunuduwa mutakaafi'ayni kuwa isu dhigmo yani isu awood e ma ah marka fanasiru waxaan u ahaanaynaa ila alahbati xadiidka kiisa awooda badanne ila alahbati min alxadiiثayni labada xadiid midkooda qawida badan ayaan qaadanaynaa buu leeyahay ayb aw yakuunu cala alahbati midka aad u qawida badanna yaa wuxuu ahaanayaa oo minhumaa min alxadiidayna ka mide dilaalatun caddayn baa yaa laga helayaa caddayntoo min kitaab illaahi tacaala ka ahaatay aw sunnati nabiy wuxuu ku leeyahay xadiidka waxaa dhici karta labadii xadiid in isku qawi yihiin laakiin midkaanaan ka fadilaynaa midka kalena waan reebaynaa sababta waxaa weeyaan xadiidkan asiga lahu maa yashhadu min kitaab illahi aw sunnati rasuulih marka wuxuu haystaa labadii xadiid waa isla egyihiin laakiin koobaa wuxuu haystaa nusuus اlqur'aan alqawaacid اlkuliya alaxaadiid alأkraa yay ayidaysaa saas markay tahay xadiidkaas shawaahidda haystaan qadimaynaan horumarinaynaa kan kale dib baa loo dhigaya aw yakuunu waxaa ahaanayo cala alahbati minhumaa labada xadiid midkoodii qawida ah dilaalatun caddayn min kitaab illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa dilaalado min kitaab illaahi ka ah aw sunnati nabiyi aw ishawaahidi aw bishawaahidi baa caddayn ay u kulahaanayaa alatii shawaahido wasafnaa qabla haada midkaan wixii ka horeeyay aan soo sifayn macnaha shawaahida way badan tahay waxa weeyaan labadan xadiid xadiidka kale waa wax lagu magacaabo almutaabacaat washawaahid wax la yihahdo almutaabacaat waxaa la yihahdaa ida kaana almatnu waaxida wالصaxaabiyu waaxida lakin lahu طرق ilى dalika الصaxaabi fakul ma kanat الطرق تجtamiع fi hada الصaxaabi fayuqaalu alxadiid lahu mutaabacaat lakin in kana almatnu ruwiya min صaxaabiyi آakar falxadiidu lahu bihi shawaahid baa laleeyahay marka shawaahid iyo tawaabicda saasaa laka yihahda xadiidka hadduu turuq badan leeyahay laakiin kulligeed ay ku kulmaysa saxaabiga ay ku kulmaysa iyo famaa duunahu duruqdaas badan tawaabic baa la yidhaahdaa laakiin hadduu xadiidka saxaabo badan ay wariyeen nebiga ay ka wariyeen macnihiina uu waaxid yahay lafdiga ama ha ama ha kala tagee shawaahid baa la yidhaahdaa marka labadan matni oo iskhilaaftay axaadiidtii kale loo raadinaya haddii nusuustii qur-aanka iyo axaadiidii kale iyo mutaabacaadkii shawaahidkii haddii loo helo midkood inay ayidayso kaasaa la qaadanayaa kii kalena waa laga tegayaa macnihi saas way oo fa waxaanu ahaanaynaa ila aladii huwa aqwaa midkii awoodda badnaay wa awlaa asagaana wanaagsan an yahbuta inuu sugnaado bidalaa'ili ama an yuhbata in la sugo bidalaa'ili lagu sugo labada waa la dhihi kara waxaa la leeyahay xadiidkaas waxaan qaadanaynaa aladii taqawىa bاlmutaabacaat wالshawaahidi wanusuus اlqur'aan saasaa loo jeeda fanasiiru waan u ahaanaynaa ila aladii xadiidkii huwa aqwa xadiidka oo awooda badanne marka qawidii wixii soo dhaafnay noqonaysaa wa wlaa asaana wanaagsan an yahbuta inuu macnahaa sugnaado bidalaa'il yani wawlaa an yuhbata bidalaa'il saasaa fiican yani midkaas aa wanaagsan in la sugo dalaa'ilkii aan soo sheegay ayib markaa musanifku wuxuu leeyay walam najid ma helin canhu can الnabiy salى اllahu alayh wasalam xadiiثayni mukhtalifayni laba xadiid oo iskhilaafsan ma helin ilaa walahumaa waxay leeyihiin makrajun meel looga bax laba xadiid oo iskhilaafsan male ilaa markaan si fiican tadqiid ugu samayno waxaa noo cadaanaysa inaan iskhilaafaynin aw calaa axadihimaa midkood waxaa laga helaa dilaalatun caddayn inuu asiga la qaadanaya biaxadi maa wasaftu waxaan kuu soo sifay mid ka mid ahaa lagu qaadanaya oo maxay tahay imaa bimuwaafaqati kitaabin ilaahay kitaabkiisa xadiidkaas waafaqay aw gayrihi kitaabka ilaahay waxaan ahayn oo min sunatihi nabiga sunadiisa aw bacdi dalaa'ili dalaa'ilkii qaarkood yaa waafaqay yaan ku qaadanaynaa buu ku leeyahay marka musanifku wuxuu ujeedaa laa yumkinu an yuujada xadiiثaani mukhtalifaani can الnabiy salى اllahu alayh wasalam لأnnahu yunaزhu slى الlahu عalayه waslm an yakuna kalaamuhu munaaqida libacضih qaacidada marka waxaa weeyaan laakiin waxaa dhici karto cillo annaga nagu sugan imaa biwahmin aw bicadami fahmin inay noogu muuqato labadii xadiid in iskhilaafsan yihiin taasna waxay looga bixi karaa buu ku leeyahay an yujmaca duruq alxadiid wa an yundara ilaa kitaabi illaahi wa an yundara ila ashawaahid اlأkhraa fain wajadnaa maa yuqawi axadahumaa akhadnaa bihi wa tarakna alaakhara saasuu ujeeda taas jawaabteeda waa ka baxay wma nahaa canhu rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi waslm fahuwa calى التaxriimi xatى taأtiya dilaalة canhu calى anahu araada bihi غayra التaxriim tanna waxay jawaab u tahay ninkii su-aashiisa weydiiyey nebiga nahyigu ka soo aroora marna waxaad leedihiin xaaraamaa lagu ximbaara marna waxaad leedihiin sunna ilaahay rasuulkiisa waxau naga reebay fahuwa cala taxriim marka annahyu yaqtadi lfasaada usuuliyiinta saasay leeyihin annahyu yaqtadi ilaahay hadduu rasuulkiisa wax naga reebo nahaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalama can اlbayci fii baycatayni ala yidhi macnaheedu waxaa waaye laa yancaqidu lbaycu low cuqida xataa nahyiga macnihii saas waay oo marka maxay noqonaysaa waa ninkii mucaamaladaas xaaraan bay noqona in lagu tacaamula ma banaano wamaa nahaa canhu rasuulu اllahi fahuwa calى taxriimi yani daa'iman xataa taأtiya intay ka timaado dilaalat canhu nebiga wax caddaynayo calىa anahu nabigii araada bihi bidalika nahyi inuu ula jeedo gayra taxriim wuxuu ku leeyahay qaacidada kulu maa warada min الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam can الnabiy min الnahyi yuxmal calى الtaxriim laakiin haddii la helo sunnadii nebiga ama axaadiid kale in nahyiga lagala jeeda karaaha ama lagala jeedo cala alikhtiyaar taas marka waxaa weeyaan waan ka baxaynaa oo sunno baan leenahay camal alikhtiyaar camalan bidalika adaliil adiladooda iyo amhiladooda waa noo imaan doontaa ayb qaala wuxuu ihi wa ama alqiyaasu calaa sunani rasuuli illaahi faasluhu wajhaani uma yatafaracu fii axadihimaa wujuuh tanna waxay ahayd qiyaaski waxaan idiin aragnaa buuri naska qaarkeed waad ku qiyaasanaysaan qaarkiisna waad ka tegaysaan uma takhtalifuuna fi lqiyaasi cala nasi haddana marka maxaa taasna idinku qaacido ah baa la yidhi wataasaa la weydiyey tii jawaabteedii waa musanifka marka qiyaaska hadda waxaa nooga imaan doonaa baab dhan bau nooga imaanaya marka qiyaas maxaa lagu yidhaha tacriifka arkaantiisa maxay tahay maxaan ku yidhahdaa suwartiisa maxay tahay intaasoo dhan waxay nooga imaan doontaa baab la yidhaha ismuhu baabulqiyaas oo kitaabka aakhirkiisa hadduu ilaahay cumri nagu gaarsiiyo marka hadda ka hadli mayna qiyaas maxaa la yidhaahdaa iyo tacriifkiisa ka hadli mayna laakiin musanifka ijaabatan calaa tilka alas'ila alatii wujihat ilayhi bas buu u keenay meesha tan marka wuxuu ku leeyahay wa ama alqiyaasu calaa sunani rasuuli illaahi ilaahay sunnada nebiga markii wax looga qiyaasanayo fa asluhu wajhaani laba waji weeyaan uma yatafaracu fii axadihimaa midkood waxaa ka farcamay wujuuh marka laakiin laba waji waayo buu ku leeyahay ayib laakiin labadaas wajiyaa mid kastaba haddana wuxuu sii yeeshanaa qeybyaalo badan qaala wuxuu ihi ninkii saa'ilkahay wamaa humaa labada weji maxay tahay oo asaaska u ah qultu waxaan idhi buu le imaamu shaafici ina allaha tacabada khalqahu fii kitaabihi wa calaa lisaani nabiyihi bima sabaqa fii qadaa'ihi an yatacabadahum bihi walimaa shaaa laa mucaqiba lixukmihi fima tacabadahum bih ina allaha tacabada khalqahu ilaahay khalqigiisa waa addoonsaday fii kitaabihi uu ku addoonsaday iyo wa calaa lisaani nabiyihi bimaa sabaqa fii qadaa'ihi ilaahay qadihiisa wixii ku hormaray an yatacabadahum ilaahay inuu addoonsado dadkii an yatacabadahum an yatacabad allahu ilaahay inuu addoonsado hum khalaa'iqdii bihi bimaa sabaqa fii qadaa'ihi iyo walimaa shaa ilaahay waxuu doono yacni wuxuu ku leeyahay macnihii waxaa loo jeeda ilaahay addoomanka waa addoonsaday kitaabka qur-aankaa wuxuu ku faray iyo sunnada nebiga addoonsiga macnaheeda wuxuu faray inay ka soo baxaan oo ku addoonsaday markaasuu wuxuu leeyahy walimaa shaa ilaahay waxuu doono laa mucaqiba lixukmi xukumkiisa wax eh, burin karoo dabakici kara male ziyaada iyo naqsi ku dari kara male bimaa tacabadahum bihi ilaahay wuxuu ku addoonsaday wax burin karo ma jiraan oo wuxuu ilaahay nagu farad yeelay sidii bay ahaanayaan wuxuu naga reebanay siday ahaanayaan nebiga wuxuu na amray wuxuu naga reebay siday ahaanayaan wax burin kara ma jiraan ayib laa mucaqiba lixukmihi ilaahay xukumkiisa allahi subxaanahu wa tacaala wax tacqiib ku samayn kara ma laha tacqiibka waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan hadalka markuu dhammaado gadaal wax looga daro maalan ninka hadduu nin intuu kelimo muxaadaro ka hadlo ninka kale waxau leeya ucaqibu kelimatahu macnaha waxaa lala jeedaa ima anahu yubayin wa anahu yaziid aw yantaqid cala almuxaadir alawal waxaasaa la yidhaha tacqiib laakiin kalaamka ilaahay iyo rasuulka kalaamkiisa wax tacqiibin kara ma lah ayib marka in allaha tacabada khalqahu buu addoonsaday fii kitaabihi wacalaa lisaani nabiyihi mimaa dallahum uu ku addoonsaday mimaa min ajli maa shay ajligiisa dallahum rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa ou tusiyey cala almacnaa ou tusiyey cala almacnaadaas dalladaasaa lagu tacallujinaya cala almacnaa buu tusiyey aladii macnaho lahu liajlihi tacabadahum bihi ilaahay uu ku addoonsaday aw wajaduuhu ay heleen fi lkhabari canhu nebiga waxa laga wariyey ay ka heleen musanifku wuxuu kuu jeedaa inuu kugu sheego waa macno iska sii sahlan shayga ilaahay subxaanahu wa uu noogu addoonsaday waxaa dhici karta inaan fahmna cilada noogu addoonsaday almacnaa macnihi saasaa laga jeedaa yaعni ana اllaha qad iftarada عalayna شhayئa aw nahaa canna شhayئa min أjli cilaة mafhuumaة ladayna marka ciladaas ayada ah yaa waxay noqonaysaa in wixii kaloo ayada shabah in looga qiyaas qaato marka maxay noqotay shayguu naska ku soo aroorin laakiin ciladii nagala reebay oo dhibaatada ay ka imaanaysay oo shaygii ay nasku ku soo arooray mid ka shabaa haddaan aragno waxaan leenahay kan la mid buu yahay marka waxay ka mid tahay qiyaaska arkaantiisa in la helo yani eh, maqiis iyo maqiis calayhi iyo cilo jaamica baynahuma cilo labadaas kulmin karto in la helo weeyaan maalan qur-aanka hadda khamruu ku soo arooray inay mamnuuc tahay ilaahay wuxuu noo cadeeyey inay tahay sababta loo xarimayna inay maanka doorinayso marka waxaan leenahay nabiid iyo waxyaalihii maanka doorinaya oo dhan markaan fiirinay cilladii khamrada loo xarimay oo maandoorinta in laga helay yaan waxaan leenahay tan ilaahay wuxuu naga xarimay lamid tahay idina waa xaraam baan leenahay marka cala almacnaa imaamu shaafici markuu leehay cala alcilati alatii min ajliha xarama calayna saasuu ujeeda mimaa buu ku addoonsaday dallahum rasuulu llaahi tuusiyey cala almacnaa ay cala alcilati alatii tacabadahum bihi saas wa cala almacnaa macnihii ou tuusiyey aladii macnaho lahu liajlihi tacabadahum bih taas waxa weeyaan khabarkii ama naskii qur'aanka ama sunnada yaa laga helay wixii nagala xarimay ama noola ogolaaday cilaa laga helay taas qayb waa qaybta labaad oo wajaduuhu fi lkhabari canhu nebiga wixii laga wariy waxaa laga helay lam yunzal inaan lagu soo dejinin fii shayin shay fii midli lmacnaa macnihii wax la mid eh aladii macnahood lahu tacabada khalqah tan dambe waxaa loo jeedaa show buu ilaahay shay buu naga xarimay ama noo ogolaaday laakiin annaga ma fahmin cilada noogula diiday ma fahmin ayb ciladaas marka haddaanan fahmin wax kale loogama qiyaas qaadan karo marka fiir naskii ciladiisa la fahmay yuqaasu calayhi gayru mimaa yajmacu macahu aw mimaa kaana eh, yajtamicu macahu fii cilatihi tan dambana aw wajaduu fi lkhabari canhu nabiga wixii laga wari lam yunzal fii shayin shay laguma dejinin fii mili lmacnaa macnahaas wax lamid ah eh, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam shaygan ou nooga reebay ama ou noo diiday macno lamid ah kuma ayna soo degin aladii macnahu lahu liajlihi tacabada ilaahay uu adoonsaday khalqahu bimacnaa waxaa un loo jeedaa qaybtan dambo waa nas ee la yidhaahdo ana allaha tacabadanaa wax oo xikmo ku jirtana ma fahmayno hadda ka soo qaado wejiga waxaa nariyey dhaqitaankiisa xikmaa ku jirto waa nadaafo weeyaan laakiin madaxii halama saxa haddii la yidhaahdo xikmo weyn oo hadda anaga aan ka fahmayna ma lah ka soo qaada maalan masxu lkufayn oo kale markii ninkii kufaynka uu masaxay waxaa la yidhi ha ka masaxa qofkii meesha koro hadda imaam dadka e, madhab shaafici waxay qabaan lugti baa la dhexgelinayaa gacanna hoosaa laga marinaya tanna saana loo masaxa tanna saana loo masaxayo ama saana laysu dhaafinay sidaasna ma ah xaqiiqada masaxa waxa weeyaan gacantaadoo qoyan baa qofkii dushaan karo yaa laga marinaya low kaana addiinu biالra'yi lakaana almasxu biasfali اlkufi أwlaa min min almasxi biaclaahu cali bn abi aalib marka hadda fiiri meeshii wasakda laheed ha laga tagaa la yidhi meeshaan ha layska masaxo marka naskaas ciladiisa ma aanan fahmin laakiin waxaan leenahay tucubidna bihi haakada marka laa yuqaasu calayhi gayru maadaama ciladii aanan fahmin wey أو وجدوه في الخبر عنه لم ينزل في شيء لم ينزل لم ينزل في مثل المعنى في شيء taas معنى kuma baraa meeشha معنه waxay ka dhigan tahay لم ينزل نبgu laguma dejinin في مثل المعنى معنahaas ama ciladaas wax lamide الذي معنaهo lahu لأجلihi إلaahay تacabada uu ku adoonsada خلقه saas weeyaan في شhayءin في مثlihi dadka qudaamada ah waxaa lagu yaqaanaa alfaad mutaraadifa ah in meel lagu sheego marka haddii lidaa laqbaha lagu daba keeno way adkaanaysaa sideedaba marka imaamu shaafici alfaad badan oo markii la fiiriyo yani jawdat alcibaara oo usluubtu way qurxinaysaa laakiin macno weynna meesha kuma laha marka taas way badan tahay marka wuxuu leeyahay wawajaba waxaa waajibe calaa ahli اlcilmi waxaa ku waajibe an yuslikuuhu inay qaadsiiyaan sabiila الsunnati sunnada nebiga jidkeeda ama an yaslukuuhu inay qaadaan sabiila الsunnati saas in la yidhaahdo idaa kaana fii macnaaha sunnadaas oo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ka soo aroortay wax la macne haddii la hela in macnaheedaas lagu ximbaaro wahada aladii midkaan wahada midkaan aladii kii weeyaan yatafaracu tafarucan kaiira aad u kala baxbaxay yatafaracu kala tegtegay tafarucan kaiira midka macnadiisa cilada la fahmay wuxuu leeyahay wujuh badan ou leeyahay ayib wاlwجه الثaanي wجka labaad an yakuuna inuu yahay weeyaan axalla lahum ilaahay inuu u xalilay shay-an jumlatan shay ilaahay inuu noo xalilo jumlatan dhammaan wa xarama minhu shayna shaygaasna u xarimay shay-an bicaynih shay badan buu ahaa shaygii waxaa layidhihi shaygan guud ahaantiisu waa xalaal mid aa laga soo reebay maalan waxaa layidhi shaygan tobankaasu uma jeediin sagaal waa xalaal mid bicayniya laga soo boreebo xaaraam baa la yidhi ka soo qaado calaa sabiili mithaal amhiladu waa noo imaan doontaa ayib marka maxaan haynaa shay badan oo xalaal leh iyo shay yar oo xaraam ah marka fa yuxiluuna alxalaala xalaalkii waa la xaalaalinayaa biljumlati dhammaan wa yuxarimuuna ashaya bicayni shaygii la xarimayna nebiga looga dayana shaygan waa xaraama laleeyahy walaa yaqiisuuna calayhi ku qiyaas qaadan maayaan cala alaqali alxaraami haddii la helo markaan shaygii tobanka ahay mid kow iyo tobanaad oo tobankii shabahaa la helay maxaa la samaynayaa ma sagaalkii baa lagu shabahayaa looga qiyaas qaadana waxaa leeyay sagaalkii say xalaal u eeday xalaal u tahay mase halkii la xarimayo la qaadanaa leey xaaraamta adiga midka xalka ahaad baa la qaadanaya marka musanifku wuxuu ku leeyahay shayga badanaa lagu qiyaasanaya maadaama shaygan tobanka ee sagaal xalaal ay ka ahayd midka kow iyo oo aan daliilku soo aroorin sagaalkii aa lagu daraa looga qiyaas qaadan maayo shaygii yaray halka ahay looga qiyaas qaadan maayo ee shaygii badanyaa lagu qiyaasanaya saasuu ku leeyahay ayb walaa yaqiisuuna calayhi shaygaas xaaraamta oo walaa yaqiisuuna calayhi shayga hadda aan helno zaa'idka ah uga qiyaas qaadan mayaan cala alaqali alxaraami shaygii yaroo la xarimo halka ahay looga qiyaas qaadan maayo ee waxaa looga qiyaas qaadanaa shaygii badnaay oo xalaalka ah maxaa yeelay lianna alakthara minhu shaygaas intiisa badan xalaalun weeyaan walqiyaasu cala alakari shayga badan oo looga qiyaastane yaa wlaa wanaagsan an yuqaasa calayhi in lagu qiyaasta asaa fiican min alaqali uu ka fiican yahay shay waadixa weeyaan haddii shayga aan kuu sheego tobanka ay sagaal ilaahay uu ka xalilay midna uu ka xarimay kii kow iyo tobanaad haddaan aragno inuu intoodii meel kasta ka shabaho sagaalkiyaa looga qiyaas qaadanaa lianna alakara wlaa an yuqaasa calayh midkii yaraayna waa la dhaafayaa waalcagsu bilcagsi saas weeyaan ayb sidaas wuxuu leeyay wakadalika sidaas in xarama jumlatan ilaahay hadduu naga arimo shay bad naga xarimo shay badan oo waaxalla bacdahaa qaar ka midina u xallilo waa la mid oo waa maxay markaan shaygii xaaraamkan ugu qiyaas qaadanayna lianna alakar wahuwa taxriim akar baa laleeyahay wakadalika in farada shay-an ilaahay shay hadduu nagu farad yeelo oo wakhasa rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisuna u khasisa altakfiifa fii bacdihi qaarkiis la fududeeyo ayna waa la midoo waxaa laleeyahay shaygan waa farad inta yaroo la fududeey keliga fududadkaa lagu gaabinay ee la dhihi maayo maadaama nebi moxamed mid ou naga fududay waxaan ugu qiyaasanaynaa intii kale inagala fududay la dhihi maayo laakiin waxaa la leeyahay shaygan la xar oo nagula farad yeelay inaan gudanno sidiisaan u gudanaynaa midkii nagala fududay keli aan dhaafaynaa baa la leeyahay oo maalan waxaa la yidhi nin muslima xoolihiisa in la cuna ma bannaano ayib markaasaa waxaa la yidhi ninka ilaa fii xaalati اlidiraar ninka hadduu gaajo u dhimanayo oo uusan wax haysanin xoolihii dadkii inuu cunaa u bannaan marka shaygaas maadaama ninkan oo dhimanayo inuu xoolahan cuno ay u bannaanaatay mar kasta inuu cunaa u bannaan lama dhahayo laakiin waxaa la leeyahay xaaladaas meesheeda lagu ekayna duruuf khaas ah weeyaan laakiin alaslu taxriim mithaalyaalku way imaan doonaan wax badan ayb wa ama alqiyaasu qiyaaska miya yani qiyaaska daliil maxaa ka dhigay wuxuu leeyahy fainamaa akhadnaahu qiyaaskii waan qaadanay istidlaala bisunat bilkitaabi kitaabka ilaahay anagoo qiyaas oo qaadanayno iyo wsunnati istidlaala bilkitaabi anagoo daliishanayno iyo wsunnati daliishanayno iyo wlaathaar marka kitaabku waa la yaqaanaa waa qur-aankii sunada waana nebiga xadiidkiisa aathaarkana maa warada min aلصaxaaba wataabiciina la yihahda <clears throat> marka qiyaaska wuxuu ku leeyahay inuu yahay waxaan u daliishanaynaa ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala iyo sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wax la koobi karana ma aha haddii loo fiiriyo marka nusuusta soo aroortay laakiin qiyaaska ma sabqinayn ka soo qaado ninkii acraabiga ahay oo yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow nin carab oo naagtiisana ay caddahay isigana ay caddahay markaasuu yidhi naagtayda waxay dhashay buu yidhi wiil madow marka ninkaa hadduu dhihi lahay ilaahay rasuulkiisiiyow naagtayda way zinaysatay oo wiil madow bay dhasho aniga aan dhalin xad in lagu oogow ka cabsanaya marka afkuu hagaagsaday wuxuu ilaahay rasuulkiisa naagtaydi wiil madoobay dhashay macnaha aniga ma dhalin buu inuu yidhaahdo doonay markaasaa waxaa layidhi hal laka min iblin markaasuu hi nacam hal fiiha min awraq qaala nacam markaasaa waxaa layidhi intee uu ka yimid baa layidhi markaasuu lacalahu nasacahu cirqun buuri meel hore inuu abtir hore ka yimadaa dhici karto markaasaa layidhi midkaan ma dhici karto in adiga asalkaadii horo ama xagga hooyo ama xagga aabbo inuu mid ka mid in iska madoobayo canugaan meeshaas raacaya dhici karta marka suse looga qiyaas qaata fiiri geeli baa looga qiyaasay dalmadii asiga ninkii marka waa ku qanca arrintii waxaa yihi waa sax weeyaan sidaas oo kale ninkii markuu yiriyey ilaahay rasuulkiisu adiga waxaad leedahay laa cadwa wax laysku reebta ma jiraan aada leedahay buuri annagana waxaan arkaynaa geelii candhada qabay haddaan geel kale ku darno geeli gebigiisa candhada waa wada qabanaysaa adigana wax laysku reebanaa mala buy markaa nebigu wuxuu yihi faman acda alawala haddii wax kasta reebtaan loogu laga qaaday mid ka horoo candhada ku dhacday inta iska yimid asiga ilaahay amarkiisaa keenay macnaa kor buu ka yimid marka allahaas midkii hore ku bilaabay aa kana ku bilaabay macnihii saas weyna marka qiyaas nusuusta marka loo fiiriyo way badan tahay waa ina imaadno ayib marka musanif wuxuu ihi tii waxay ahayd qiyaasta waa laga soo baxay waxaa looga jawaabayaa waxaan idiin aragnay buu yidhi dadkiina culamada ah ninkiiyaa weydiiyey marka qaarkeed xadiidka nebiga waad qaadanaysaan qaarkoodna waad ka tegaysaan qaarkii aad ka tagteen iyo qaarka aad qaadateen axyaanan waxaan arkaynaa qaarkaad qaadateen adcaf mimaa taraktumuuh marka maxaa xal tii eh? jawaabteediyaa la bixinaya imaamu shaafici uri wa ama an nukhaalifa inaan khilaafna miya xadiidan inaan khilaafna can rasuulillaahi ka sugnaaday can rasuulillaahi ka ahaaday haabit xadiidkaoo haabitan canhu nabiga ka sugan faarjuu waxaan rajaynayaa an laa yu'kada daalika midkaas inaan nagula qabanin calayna in shaa allah yani kalaamkan oo kale waxay haboon an yuxfad xaqiiqatan yani imaamu shaafici oo yihi xadiid nebiga oo nebiga ka sugan inaan aragno oo aan ka tagno waxaan rajaynaa in la heli karayni midkaas wax nagu qabsan kara inayna jirin liannahu laa yucqal hadda ka hora ah waxaa layidhi imaamu shaafici rawaa xadiidan صaxiixa nin baa weydiiye wuxuu riya imaam shaafici hal tadhabu ilaa hada alxadiid xadiidkan صaxiixaad wariso ma qaadanaysaa oo muka camalfalaysaa markaasuu wuxuu ihi ataraani kharajtu min alkaniisa bu waxaad ii aragtaa nin gaal oo kaniisa ka soo baxay inaan ahay arwi xadiiثa صaxiixa can rasuuli الlahi uma adhabu ilىa gayrihi kayfa yucqal buuri nin muslim miyaanan ahayn buuri oo oo nin kaniisa kasoo baxo gaalla maad ii moodaa markan xadiid nebiga aan ka warinayo oo aan ka tegayo wax kala qaadanayo maay maxay kula noqotay buuri hadda hadalkiisii buu hadalkan ku cadyahay wuxuu ri wa ama an nukhaalifa xadiiثa inaan khilaafno can rasuuli الlahi xadiidka oo haabitan canhu nabiga ka sugan faarjuu waxaan rajaynayaa an laa yu'khada daalika midkaas inaan nagula qabsanin calayna in shaa allah yacni waxaan jeclahay in laygu qabsan karin oyna dhacaynin inaan ka taga xadiidka nabiga calayh salaatu wasalaam ku suna sidaasaa waxay tahay mana macna eh, aliqtidaa walitibaac macnaheeda saas weeyaan laakiin haddiiba nebiga iyo dadkii ka sokeeyey iyo wixii kale iskaa mid yihiin boqol nebi baad leedahay markaas sideedaba laakiin markaad hal nebi alayh salaatu wasalaam aad leedahay kalaamuhu laa yuqaaran bikalaami gayri aad ictiqaadsan tahay markaa baad dhihi kartaa nin oo nebiga alayh salaatu wasalaam raacaya ina tahay dadkii culammada kalaamkooda waa laga faa'idaysanayaa waa la baranayaa diintay noo sharxeen laakiin markay noqoto meeshii maxaa la qaadanayaa yani inay hadal ka timaadaba ma ah imaamkii aan sheeganayna inaan raacaynin waa kaas faarjuu an laa yuqad dalika calayna bu walaysa dalika liaxadin buu yidhi haddana aniga maba ahane walaysa dalika midkaas malaha laha liaxadin nin nebiga sunnadiisaoo sugan ka tegi kara ma jiraan walaakin qad yajhalu rajulu ninkii waa jaahil waa ka noqon karaa assunnata sunnadii nebiga ah fayakuunu lahu qowlun baa u ahaana yukhaalifuhaa sunnadii nebiga uu khilaafay waxaa dhici karto ninkii jaahil inuu yahay oo markaa qowl uu yidhaahdo qowlkii markii la baarayna sunnadii nabiga alayh salatu salaam ay khilaafto asoon ula dan lahayn nebiga khilaaf laakiin mas'aladaas xadiidkeedii waa ka jaahil noqday liannahu camida camada khilaafaha sunnadaas inuu khilaafay inuu u qasday ma aha buuri laakiin inay jaahilnimo ka noqotay xadiidka ou maro ou mas'aladii ku dadaala saasaa dhici karta buu ku leeyahay waqad yaqfuru lmar qofkii waa iloobi kara waa iloobi karaa wayukhtiu fi ta'wiili haddana xadiidkii macnihiisa macnaheena u fahmi karaa taas waa dhici kartaa laakiin xadiid صaxiixa oo macnihiisii la yaqaano in ninki inuu arko u yiha xadiidkan aniga iima taalle meeshaan kale aan aadaya taas wax dhacaya ma ah nin caalim maba samaynaya buu yihi laakiin waxaa dhici karta xadiidkii inuu naga maqnaado waxaa dhici karta si kale inaan u fahamno oo markaa haddana yani allahuma hada maa qadirna calayh walaa tu'aakhidna bima qasarna fiih saas baad leedahay ee anigaa mar kastaba saxmadaysa ayib marka yani imaam shaafici uri qawlu gayrina qawlunaa sawaab yaxtamilu اlkhaطأ wa qawlu gayrina khaطأ yaxtamilu sawaab waxaa la rabaa mas'alada markaad qaadanaysa oo aad ka daliil ahaan u qaadanaysa waxaan in adoo maslaxadaada aan u fiirinayn tanaa kuu sahlan iyo tanaa hawadaada waafaqi iyadoona kaa ahayn adiladii markaad fiirisid inaad qaadatid kow markaa aad ku qanacdid waxaa ad aad qaadatay inay sawaab ay yihiin laakiin ay dhici karto hadalkan aad qaadatay in meel uu ku khaldan yahay ay dhici karto xadiidka inaadan sidii ugu habboonay aad u fahmin in xadiidkaas uusan nebiga ka sugnayn in aad macnaha eh, mas'alada axaadiidii ku soo aroortay o dhan aada fahmin inaad ictiqaadiso oo naftaada majaal aada u reebtid oo hadhowta aad ka bixi kartid taasaa loo baahanya qaala imaamu shaafici wuxuu yihi faqaala lii qaa'ilun ninkii qaa'ilkay wuxuu i yiriyey famahil lii waxaad ii miihaalisaa kulla sinfin qayb kasta sinfi kasta oo mimaa wasafta waxaad iisoo sifaysaa miihaalan iigu sheeg buuri nin oo waxaa weeya mutacalim ah wixii hore waxaad maanta dhan waxaad ii tirinaysa qawaacid ba ihi marka waxaa laleeyahay alqawaacid laa tufham ila biاlamhila marka miihaalka waxaa la yidhahdaa juz yudkaru liidaaxi اlqaacida wاlqaacidaة جuزء yudkaru لإhbaati الshay walaa yakunu ila min kitaab الlahi wasunati rasuulihi salى الlahu عalيه wasalam marka ninkii wuxuu yidhi wixii qawaacid bay ahayn laakiin amhila isii buuri tajmacu lii fiihi aada ii kulminayso alityaana inaad la timaadid calaa maa sa'altu canhu waxaan ku weydiiyo dhan miaalka iyo raacsii buuri biamrin aada iigu miaa iigu mihaalisid amrigoo laa tukir bamrin igu miaali laa tukir aadan badinayn calaya aniga fa ansaa waan iloob miaal badan ha isiinin buu ku leeyahay laakiin mid kastaba hal miaal isii saan ku fahmo marka macnaheedu waxaa weeyaan famahil lii iyo miaali kula sinfin sinfi kasta oo mimaa wasafta waxaad soo sifaysaa miaalan iigu sheeg tajmacu lii fiihi aad ii kulminaysid alityaana inaad la timaadid calaa maa sa'altu canhu calaa jamiici maa sa'altu canhu waxaan ku weydiiyo o dhan biamrin aad iila timaadid laa eh, biamrin aad iigu miitaalisid amarkoo laa tukiru calaya aada igu badinayn faansaa waan ilooba in la yidhaahdo laa tukir waxaa ka fiican laa tukiru in la yidhaahdo shaqalka imaamu shaafici ma lah bmrin igu miaali in la yidhaha walaa tukir way fiican tahay markaas bmrin walaa tukir calaya hana igu badin faansaahu ama bmrin laa tukiru calaya faansaahu labadaasaa ku fiican ayb ir hadeertaan waa kan nuso qaarkeed hadda fiir raqam hamsa wa fii jiim walaa tukir jiim waxaa lagala jeedaa dad badanaa i weydiiyeen yani kitaabka musطalaxaad badan baa ku soo aroortay marka yani min waajibi waxaa weeyaan inaan idin sheega musطalaxaadkaas waxaa la yidhaahdaa kitaabkan markii la qorayay markii hore kitaabkan wuxuu ku qornay khadkii imaamu rabiic ou qoray iyo talaamidii ka dambey gacanta wixii lagu qoray waxaa la yidhahdaa makhtuud baa la yidhahda marka ninka markuu rabo kitaabka inuu soo saaro ee abca la gidiyo oo la geliyo marka hore in la saxo u baahan yahay nin kastoo wax qorana waa bashare adiga hadda maanta markaad qortid qur'aankaas markaad qoraysid meeqa aayad baad xarafka tegay meeqaa kaa dhumayso haddaad haddaa tidaa suuratulbaqaraan qoraya markaad dhammaysa haddaad soo akrisid dhowr aayad oo kaa dhuntay xaraf dham oo kaa dhuntaad arkaysa marka sidii kitaabkii sax loogu keeno waa shan nusko lix nusko waa in lasoo garab dhiga marka waxaa la yeelayaa midda asalka ah ninka kitaabka taxqiiqinaya sharxaya akrinaya marka shanta qofoodne shantii nusqay kala qaadanayaan waxaan leeyahay qaala fa qaala lii qaa'ilun afar waxay leeyihin sidaasaan qabnaa ninaa wuxuu leeyahay lii aniga iiguma taallo marka waxaa leeyahay wa fii nuskati jiim jiimtan waxa weeyaan magac oo kaamila nuskadii maalan lagu tabciyey masar ninka tabciyini fulaan ou ahaa intii la celi lahaa yaa istilaax yara loogu samaynay marka nuskadii magaceedii oo sidaas sidaas ay aheyd oo laakiin ramsiga lagu yaqiinay ay jiim aheed waxaa ku qoran lafdatu ziyaadati alwaaw oo walaa tuktir ah marka musanifka cibaaro ahaan walaa tugiray ku fiican tahay laakiin asalkii rabiic ou qoray waawga kuma oolin marka wuxuu ku leeyahay maadaama waawga ay ku fiican tahay laakiin laa tugsirna ay socon karto sideedaan ku dhaafaynaa marka wafi jiim nusada